يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان marka waxaa dhaa waa xanuun raaga oo kula fil noqonaya maalinta lagaa helo laga bilaabo kaas oo markaa ay keento maadadda laydhaha insuliintee macaanka ka shaqaysiisa oo laga waayo jidhkaaga يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta leh ee gudaha masaajidka iyo dacallada adduunyada naga daawanaysa waxaan idinla socodsiinayaa caawa inuu marti inoo yahay doctor xuseen moxamed maxamed oo ku magaca dheer xuseen xoog doctor xuseen xoog wuxuu xambaarsan yahay khibrad shan iyo soddon sano ah khibrad shan iyo soddon sano ah ayuu doctor xambaarsan yahay takhasusaad badanna doctoorku uu sameeyey cudurrada guud waxaa u dheeraa xanuunka wadnaha iyo cudurradiisa waxaa kaluu takhasus gaara ku sameeyey xanuunka macaanka diabetiga ayuu doctoorku takhasus ku sameeyo aqoon dheer uu u leeyahay waxaan jeclaysanay in macluumaad kaafi ah uu digtoorku caawa inaga siiyay intuu ka gaadhi karo xanuunkan waa xanuun aada u fara saaray uumiyaha dunida ku nool waa xanuun yar iyo weyn rag iyo dumar midna aan dhaafin waa xanuun heer maraya ilmaha yari ee uurka ku jira inuu ku soo dhashay iminka ilaa iyo labaatan sano ka hor xanuunkanu sidaa adduunyada kuma ahaan jirin laakiin hadda waxaan dareemayaa in badan oo masaajidka ku jirta ama daafaha adduunyada naga dhagaysanaysa in in badan la yidhi waxaa taagan tahay xuduuddii macaanka qaar badanna la yidhaahdo waaba kugu jiraa in badanna la yidhaahdo xanuunkiibaa kugu soo booday isagoon iskaba ogeyn fii khilaali leylati wanahaar inuu xanuunkii uu saameeyo marka xanuunkaasi waa xanuun u baahan in aqoon loo yeesho bal waxa keenaya iyo sida loola mucaamaloonayo hadduu kugu dhaco iyo haddaanu kugu dhicin sida la isooga ilaalin karo waa qadiyad muhiim ah sababta oo ah dhaqaalo badanna waynaga qabaa dad badanna waynaga qabaa oo indha tiray qaaru kelyaha tiray iyo qaar haddii aan la idhaahdo awooddii iyo haddii aan la idhaahdo firfircoonidii uu ka qaaday waa xanuun aada iyo aada u hawl badan waa xanuun fikrado qaldan oo badan lagu gadaamay dadka qaarkood baa laga dhaadhiciyaa ruuxu hadduu insuliin qaato cuntada tuu iska qaadan karaa bal maanta waxaa inoo martiya doctor xuseen maxamed maxamed oo aan ka martinay aqoontiisa nin waliba wuxuu hayuunbaa laga martiyaa waxaan leeyahay dictore eh, waxaan kaa rabnaa caawa lecture taariikhda gala oo ubadkaaga iyo inta dambe ay ka faa'iidaysato iyo inta maanta nool ku soo dhowow dictore bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala allahu calayhi wasalam rab ishrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ehm, waa mahadsan yihiin akhyaartan culimmadan soo diyaarisay iyo dadkiinan ka soo qeyb galay iyo kuwa daafaha dunida nagala socdaaba ehm, waxaan is idhi wadaadadu waxay is idhaahdeen dadka inta ugu caqli badan ee wax weelaysaa waa inta ehelmasaajidkaa marka intaa waxa loo sheego iyana ha ku dhaqma inta kalena ha sii ha sii gaadhsiiyaan sidaa u sheegay runtii macaanku waa xanuun aad u dhib badan aad iyo aada u dhib badan fikirka aynu ka haysanno wuu ka duwan yahay waxaa la yidhahdaa waa xanuun kula fil noqonaya maalinta lagaa helo oo kugu dhaco ilaa wixii noloshaada ka dambeeya labada noocee macaanka loo qaybiya kuu doonaha noqdee maalinta uu kugu dhaceedha waa lagaa helay waxay boqolkiiba sagaaliyo sagaa sagaashan u badan tahay inuu kula fildhoqdo oo maanta cimriga inta aad nooshahay ku hadhay uu kula socdo mushkiladdu waa taa tusaale ka soo qaad januwareenka oftoo kale ka soo qaad waxaan muddo kooban inuu ilaahay kugu dilay iyo inuu kaa kiciyo ama difaacaaga iyo maaragtay awooddaadu ilaahay kor u qaaday dee iskaga difaac amaba daweyn ha lagaa siiye in uud ku dhimata iyo inaad ka kacdo labadaasunba dee ayuun baad u qaybsanta laakiin kan hadduu labaatan jir kugu dhacana intaa jirto wuu kula jiraya hadduu shan iyo lixdan jir kugu dhacana inta aad jirto wuu kula jiraya marka waxaa dhaha waa xanuun raaga oo kula fil noqonaya maalinta lagaa helo laga bilaabo kaas oo markaa ay keento maadada la idhaha insuliintee macaanka ka shaqaysiisa oo laga waayo jirkaaga ama iyadii oo jirta oo shaqayn weyda waa labadaas siyoodo ama waa laga waayayaa maadadan insulinta la yidhaahdo dabada ganaca qeybtiisa dambe caaladiisa dambe dhuuban in yaroo ka mid ah oo la yidhahdo gasiiradaha langarans ayaa soo daaya ganacoo dhan ma soo daaya marka haddii intaa ayra burburto ama infashana ku dhaco ama difaacaagu ha baabiyo ama wax kale haw yimaadaan insluinkusoo bixi maysa marka macaanka maadadii ka shaqaysiinaysay ee odhan jiray unugyada qaata ee unugyada qaadanayeen ee ay insuliintii ka guranayeen dhiigga ee odhanaysay baaqiga inoo gareeyo oo bakhaarada inoogu gura haddii la waayo waxay noqonaysaa in macaankaagu kaco kaas waa mid ta labaadna waxa weeye in insuliintii oo jirta oo ganaci soo saarayo ayaa sababa adiga ilaahay ka sokoo adiga kaa yimid waxay keenayaan inay insulintaada shaqayn weydo oo see u taasina waxay u dhacaysaa habka aad u nooshahay ayaa mas-uuliyaddaa leh oo ka mas-uula waxbaad cuntaa waad dareegtaa ma gaajootid saddexda waqtiba o adiga qadada wax cunay maanta iska daya cashada ka seexa ma leh waad ku guraysaa waktiyada udhexeeya aad wax cunaysaa waad fadhidaa gaadhaad fuushan tahay waad jiiftaa noloshaadaba waa intaa tahay taa markaa waxay samaynaysaa tamartii cuntadii sunkortii iyo muxuu ahaa cuntada ka soo baxaysay intaad u baahnayd iyo intii muxuu ahaaye ku soo gashay ayaa kala badan oo intii kusoo gashaa badan ma socotid dhaqdhaqaaq ma samaysid cuntooyinka qaar ma goysid ma kala dooratid xitaa cuntada tusaale ahaan bariiska iyo baastada iyo keega iyo xooxda iyo haddii rabbi xugmayo qasaacan markale nagu ibtileeye meherada ka buuxa iyo waxaasoo dhan buu qofku isku shubaya marka intii isaga soo gashay inta uu uga baahan waa in badan inta uu uga baahadan yahayna waa in yar because de waa fadhi iyo jiifuun gaadhuu wataa xafiis buu fadhiisanayaa guriguu tegayaa uu seexanayaa markaa tamarta aad u baahan tahay waa in yar intii kale meeshii bay ka buuxda la isticmaali maayo la gubi maayo markaas waxaa dhacaysa in sokorta ay dhiigga ku badato dabeetana ganacii fariin baa loo diray dee ganacow waa ku badan tahay dhiiggii insuli iyo sonkortii naga soo daa insulin badan wuu soo wadayaa marka sonkortaa badan ee dhiigga a ah ku jirtay intii aad u baahnayd ka badatay markay muddo sidaa ahaato waxay keenaysaa inay insuliintii u adkaysataba oo unugyadiiba ay qaadan waayaan amarkii insuliinta aa isfura oo sonkorta qaato oo burburiyo tamarka soo saara inay qaadan waayaan waxaa lahahdaa insulin resistance adkaysi ayay unugyadii jirkaagu u yeelanayaan inay qaataan amarkii insuliinta sulintiina waa la soo deynayaa kaamay burburin ganac u shaqaynaya deetana amarkii haddii la qaadan waayo sonkortii la burburin maayo sonkortii dhiigga ku badanaysa hadday sonkorti dhiigga ku badato telefoonkanaa la diraya waxaa leeyahay ganaco baashii waa buuxda ee insuliin naga soo dah insulintiibuu soo faraqaya tii horeba amarkeeda lama qaadan wuu soo faraqaya wuu soo faraqaya tii horeba amarkeeda lama qaadan marka waxaa ku dhacaya daal ganacii daalb hal ubu soo wadaa aan wax tarayn tii hore waa jirtaa amarkeedii lama qaadan iska soo dabadiraya iska soo dabadiraya iyadoo inay sonkorta burburiso maaha waa inay sonkorta amartay in unugyadu qaataan ay dhiigga kala baxaan oo ay burburiyaan oo energy ka soo saaraan baaqigana in istoodhada lagu kaydiyo oo nooca kaydkaa laga dhigo la glycogen marka way daalaysaa wuu daalayaa markaana marka aakhirka kii aan ganaciisa dhibaataba ku dhicini ee nolosha noocaasahee fadhiga iyo jiifka iyo maaragtay un gaadhiga u badan iyo cuntada oo mar walba lagaha qabeelo taa u badani waxay markaa ay samaynaysaa iyada udheedo aakhirka inay insulintii la soo saarayay yaraato waayo ganacii baa la daaliyey qaybtii soo saari jirtay insulinta marka waxaa jira yacni waxaa la idhaahdo triftgin theory oo ah marka aynu muxuu ahaaye ay duruufuhu wana inoo wanaagsan yihin soo kaba soo qaad nolosheenni miiga marka gugii ee la barwaaqaystay ee xooluhu irmooyine xeeluhu naaxaane ee laga qabla baahi aana jirin ee caanaha iyo subaga iyo wax walba la durduuranayo jirkeennu waxaa awood u leeyahay inkastoo aanay dadkooda lahayn inuu cuntadaa kaydiyo oo qofku naaxo dabeetna jiilaalka abaaraha uu kaga baxo dad iyo xoolaba saasay sameeyaan waxaa loo naaxayaa waa in maalintay adkaata aad kaga baxdood nartii isticmaasho laakiin haddaad naaxdo duruuf adagoo aad goor dib u isticmaasho tabartiiba aad weydo dhibaatadaasaa imanaysa marka dadku ma wada laakiin dadka waa u badan yihiin waxaynu naqaanaa nin la yidhahdo soorgad buu leeyahay asaga wax kastuu cuno naaxi maayo waayo jiinkaasi qaybtaasi ma shaqaynaysa oo dhaysa cuntadan kaydiyo goodho jiilaalka u dhigo oo iska dhuuban yahay wuxuu doonana waa cunaya laakiin inta badan waxaa loo kaydiyaa qofku u naaxa xooluhu u naaxaan xooluhu uma naaxaan inaynu cadkooda cunne inay jiilaalada kaga baxaan bay u naaxaan dadkuna waa sidoo kale waxaynu u naaxnaa in marka ay adkaato aynu tamartii dib u isticmaallo buuridii la waayo la gubto la dhuubto haddana guga kale iyo marka la laga soo doogo dhibaatadii in tamartii dib loo isticmaalo ee dib loo kaydsado wixii oo deetana jilaal dambe la isticmaalo marka mushkiladdu halka ay ka imanaysaa horta waa taa marka calaamadaha waynu iman doonaaye yacni waxaynu odhan karnaa sonkarta ha sarraysa ama insulintii oo la waayo ha u sarrayso ama insulintii oo shaqayn weyda ha haw haw haw hawh ha ha ha u sarraysee markay intee gaadho ayay macaanta shiin dheer la isku cabiro dadka badanku way qaar badan baa haysta qaar ehelkooda macaankaybaa eh, inay ehelkooda macaan leeyihin baa kaga qaada qaar kale oo muxuu ahaye eh, eh, farmasi macaan qabaa isku qiyaasa farmasiyaday taallaa mashiinka heer marka la isku qiyaaso haddii toddoba milimool iyo ka badan sonkortaada ay noqoto ama boqol iyo lix iyo labaatan miligram ka badan hadday noqoto iyo leeg ama boqol iyo lix iyo labaatan milligaraam ama ka badan hadday sonkortaadu noqoto adoon quraacan macaan baad qabtaa ogo hadday millimoolka tahayna toddoba millimool iyo ka badan hadday noqoto macaan baad qabtaa ogo sidoo kale haddii waxaa lahahdo aan dib ugu noqdee haddii marka lagaa qiyaaso subaxi aadan quraacan lix dhibic hal ilaa lix dhibic sagaal ay noqoto macaanki waa kugu soo dhow yahay fooduu kugu soo hayaa ya waxaa la hahdaa imbarid maarata fasting glucose ayaa jirta oo marka la quraacdo waa inuu boqol iyo toban iyo ka yar noqdaa marka aan la quraacanin hadii adigo aan quraacanu intaa ka bato soaaa boqol iyo toban ilaa boqol iyo shan labaatan noqdo macaankii foodbuu kugu soo haya haddii aanad wax ka qaban doorkaa doorka ku xiga macaanba uu imanaya oo aanad dadaal samaynin waxaa jira waxa lahahdo mbar glucos tolerance oo mararka qaarkood qofka markaad macaan uga shakisan tahay toban saabiinkii cashee waxaa doonta cun deetana sideed wax ka dambeeya waxaa cunin deetana shan iyo todobaatan gram oo sonkoraad subaxii siinaysa laba saacood kadib baad cabiraysaa marka shan shan iyo todobaatankaa gram ee sonkortaa biyo ugu walaaqdo baad laba saacood cabiraysaa haddii uu laba boqol iyo ka badan noqdo miligram markaa macaan baad leeda ogo haddaad boqol iyo afartan ilaa boqol iyo sagaal iyo sagaashan noqotona fooduu kugu soo hayaayo ogow hatay kandideed musharax baad u tahay inaad macaan qaato waxaa kale oo jira hab la yidhahdo saddex biloodka awr lama isticmaali jir lakin hadda waxa yidhahdaa ha la isticmaalo macaanka waxbuu ka sheegi karaa hadduu lix iyo bar iyo ka badan boqolkiiba noqdo waxaa la yidhahdaa h b a one c ee saddex biloodka la yidhaahdo macaan baad leeday ogow marka waxaaba dhici karta mararka qaarkood yani qofka inaan calaamadihiiba wada yeelanno laakiinse qof wal oo miisaankiisu weyn yahay oo dhexdiisu afar iyo sagaashan centimitr ka weyn tahay ama gabadh kasta oo dhexdeeda sideetan sideetan centimitr ka weyn tahay waa inay isjeegaraysa iyadoona calaamada macaan ba arag waa muhiim culays intee leeg buu yahay adduunka ku hayaa macaanku culays aada weyn ayuu ku hayaa waxaa la yidhaahdaa shan boqol oo milyan waa nus bilyan shan boqol oo milyan oo qof buu hayaa maanta culayska intaa leeg buu leeyahay weliba wuu socdaa reer galbeedka iyo waddamada ladan buu ku badnaa waddamadii aan dhaqaalo badanba haysan ayaa waxa ay isticmaaleen noloshii reer galbeedka siday u noolaayeen ee ay berihi baaskii macaan ka qaadeen bay u noolaadeen dabadeetana waxay qaadeen iyaguna wadadoodii marka dadkii macaankuba ku yaraaye danyarta iska ha wadamadii danyarta ahaa ayaa iyana kusoo kusoo biiray waad ogtihiinoo reer miyigeenna iyo reer magaalku ima kasta bay macaanka wada qaadaan sababtoo ah dee isku waxbaynu cunnaa isku si baynu u dhaqannaa xataa sahan ma leh oo muxuu ahaaye aroor ma leh baa uga qodan meesha guriga dhexdiisa marka waxay ku khasban yihiin iyaguna saddexda waqtina waxbay cunaano de anigu baan ku dhasho oan garanaya si loogu noolaan jiray berigii hore dee saddexda waqti aynu ka cunnaba iyana way cunaan sidaas daraaddeed miyigii iyo magaaladii iyo waddamadii ladnaa iyo kuwii aan ladnaynaba wax weeyaan maalinba waxa sii kordhaya noloshii reer galbeedka ee ladnaanshiyaha dabadeetana waxaa dhacaysa inuu yimaado macaanka uu sii bato markaa sanad walba wuu sii badanayaa macaanku waxa ugu badan ee indhala-aanta keena wey waxa ugu badan ee keliyaha fadhiista keena wey waxa ugu badan ee wadna xanuunka keena wey waxa ugu badan ee faaliga keena wey waxa ugu badan ee waxyaa la googooya jirka keena wey gaar ahaan luah culeyskaasuu leeyay dhibtaasuu leeyay yacni qofkii ayuu noloshiisii kala dhantaalaya haddaanu dilinba waa dhantaalantahay marka waxyaalahaas ku gaadhaan waa dhantaalantahay haddaanu ku dilinba waa kaa ku dhantaalaya waxaa la idhahdaa waa sideeda cudur ee ugu horeeya sagaalka cudur ee ugu horeeya ee dilaaga ah ama ugu badan ama ugu dilaasan ayuu ku jiraa laba kun iyo sagaaliy tobankii mar dadka wax isu geeyay ee caafimaadkooda ka warhayaa ay cilmbaadhis ay sameeyeen sababaha dadka dhintay loo aanayn karo waxay dhahen ilaa milyan iyo barh baa qof baa u dhintay macaan laba kun iyo sagaaliy tobankii marka culayskaasuu leeyahay boqol kiiba sagaal qof ilaa sideed iyo barh ilaa sagaal qof ayaa adduunka qaba oo ah dadka ka weyn siddeed iyo toban sano marka <clears throat> waxaa la idhahdaa yani boqol kiiba sideed iyo afarta buu iyg ayaa loo aanayn karaa dadka weliba toddobaatan ka weyn ee macaanka qabay dhimashadooda boqol kiiba sideed iyo afartan waa boqol kiiba konton ayuu macaanku toos sabab ah toosa ah u noqonaya ama keliya ha fadhiisiyo ama wadnaa ha dilo ama muxuu ahaye faalig ku rido ama maaragtay muxuu ahaye koma ha geliyo wuxuu doonaan sameeyo waaya macaanku muxuu qaybsamaa macaanku wuxuu qaybsamaa laba qaybood berigii hore waxaa la odhan jiray insulin insulino dependent iyo non insulino dependent ka insulinta ku xidhan ee laga maarmaan ay tahay inuu insuliin la isticmaalo iyo kan insuliin u baahnayn baa la odhan jiray hadda qeexiddaa waa laga saaray meesha waayo maalin walba soo kordhaya waxaa la ogaaday mid aan insuliin u baahan karnimo ma jiro sababtaa waxaan nidhi ka insuliinta u baahan waxa weeyaan waa ka ay dhinteenba unugyadii ganaca ku yaallay ee soo saari jiray insuliinta waa ka ay dhinteenba marka hadda insuliin la soo saari maayo kii kale mxuu ahaaye aan insuliintiisu soo saarn soo baxaysayna waynaga nidhi sida taarka olba telefoon loogu diray leeyay soo kordhi masunkurtii baa sarrayse ayuu daalaya qaybtii soo saari jirtay ganaca ka mid ahayd ee soo saari jirtay markuu daalo marka dambe waxadhaasi in waxba soo saari kari waayo warshadaasi iskeed u fadhiisatay iyodaa marka waxaa dha kaasina insuliin boobu u baahanaya marka midaan insuliin u baahanayn ma jire qeexidii iyo kala qaybintii ahayd mid insuliin ubaahan mid aan ubahnayn meeshaa laga saaro waxaa kaloo la odhan jiray juvenile diabetes macaanka caruurta iyo adult diabetes macaanka dadka waaweyn iyo macaanka dadka yaryar iyo ma ayaa la odhan jiray oo dhowr iyo toban jir ilaa dee lix jir afar jir intii ay doontaan noqoto kaana meeshuha laga saaro sida aynu eh, la ogaaday waxaa la arkay in toddobaatan jir uu ku dhici karo muxuaha bahalkan insulinani oo ganuc uu burburi karo oo wixii qofka yarba burburin jirkaray ee burburin jiray ay burburin karaanoo sidaa insulin lagu ay karo markaa saa darteed juufanayl haddii la idhaahdo oo loo jeedo ka insulintu m lalayahay dee toddobaatan jirkana waa laga insulin ma haysto marka qaybtaasina sax way noqon weyda juufanylkiina way noqon weydayo kii adhalka ayaa markii caruurtii ay wuxuun isku gurtay ee ay dee fatahday naaxday ayaa waxaa kusoo degdegay dee dhowr iyo toban jirkii teenagekii ayaa waxaa kusoo degdegay isagana noocii tayrtuuga ahaa ee dee noloshii qofka weyne gaadhiga imka aynu ka sheekaynanay isna waa caynkaasoo afkiga gacantiisu dee ma kala tagtay ilmaha yar oo iskuulka waxa lagu geeyaa basoo bas baa lagaga soo qaadaayo gurigoodu iska jiifaayo kursigaas wax ku akri wa noloshii dadka waaweyn oo kale dee ciyaartii iyo waxaynu naqaaneen ciyaarnimada markaynu ahayn dee jiri jirtay ilmaan mar walba xiimi jiray maba jirtaba in badan baa joojisay oo aan caynkaa samaynin marka ha ku badnaadaanba wadamada reer galbeedkae eh. waxaa la arkay noocii dadka waaweyn ku dhici jiray ee aanay insuliintu burburin laakiin insuliintu ay shaqayn weyday inay caruurtiina ku dhacday yardhayd ee dhowr iyo toban jiradahay markaa qeexidaa iyo kala qaybintaasina sax way noqon weydayo wuxuunbaa la aan idhaahno waa tybe one waa nooca koowaad iyo nooca labaad nooca koowaad oo ah nooca aan insuliinba la soo saarayn ee warshadii ay dhimatay ama ay gubatay iyo nooca insuliinta la soo saarayo haddii doonto haba daashee laakiin ku bilowdayna insuliinta la soo saaray lakiin insuliinta ay shaqayn weydo kaasna waxay waa taybto saasa horta maka definitionka ugu dambeeya ama kala qayb eh, classificationka ugu dambeeya kala qaybinta ugu dambaysa saasay noqotay marka taiboonku waa kaa bilaabay suliinta ah wuu ka yar yahay taybtuuga waxa weeyaan boqol kiiba toban meelaha dadka macaanka boqolka qof ee macaan qaba boqol kiiba toban weeyaan kaasi boqol kiiba sagaashanka kale waa nooca dadka waaweyn u badan laakiin aynu nidha carurtana wuu ku dhici karaa ee insuliintu shaqayn weyde buu kala duwan yahay adduunka siduu macaanku ugu dhaca tayboonkaa qudhiisa iyo tayrtuuguba tusaale ahaan imanka tayboonkaas oo kale skandinafianka waddamada la idhaahdo ayuu ugu badan yahay boqolkiiba soddon waxaan jeedaa eh, soddon qof ilaa shan iyo soddon qof ayaa boqolkii kunba qaba boqolkii kun ee qofba kaa insulinta u baahan ee carruurta u badan dadka waaweynaan kuli waa laga helaa shan iyo soddon soddon ilaa shan iyo soddon ayaa boqolkii kunba laga helaa halka jabaan oo kale labadii boqol ee kun ee qof qof laga helo markaa saasoo adduunka u kala duwan yahay oo markii geographical maaragtay variationka ama goobaha la degan yahay kala duwanaanshaheeda iyo dhismaha jirka ee dadku kala duwanaansho sida aasiyaanka oo kale waa dad dhuudhuuban muxuu ahaye maraykanka oo kale waa dad buurbuuran qaabkay dadku u dhisan yihiin iyo genetically xitaa maaragtay hiddasidahooda oo macaanka u kala nugul ayaa kala fogaynta intaa leeg eg in midna labadii boqol ee kun ilmo yar laga soo helo ama qof laga soo helo midna boqolkii kun afartan shan iyo soddon lad laga helo taasaa keenaysa markaa saamayn bay ku leedahay meesha la degan yahay marka waxaan leeyahay macaanka nooca koowaad ee maarata insulinta u baahan waxa weeye wuxuu leeyahay muxuaha jane muxuaha qofka hiddihiisa uu ka qayb qaataa oo wuxuu leeyahay de macaanka ah oo waalidkii ka dhaxlay waxa laga waalidkii leeyahay walaalkii leeyahay hooyadii leedahay saasoo kale waxaa kaloo oo jira iyadana infectionno sida noocyo hargabka ka mid ah oo kale iyo fayrasyadu ay keenaan oo waqtiyada xagaagii aad iyo aad galbeedka ugu badan reer galbeedka ayaa waxay suuro geliyaan iyagana in ama iyagu ay burburiyaan halkii insulinta laga soo saareeyey amaba difaacii jirku u samaystay uu qalad si qaldan u duqeeyo gasiiradihii soo saaray ama qaybtii soo saaraysin firesta la dagaalan buu israaca jidhkiisu oo difaac buu samaystay cadowgan dabadda ka soo galay laakiin ciidankiisii buu duqeeyey oo halkiisii insuyiinta laga saarayey ay ayay ku dhacday duqadii deetana wuu burburay waa yahay wuxuu u kala baxaa markaa saddex nooc buu kala baxaa macaankaa koowaada insuyiinta u baahani ka kalaasiga ah caansan boqol sagaashani waa kaa difaaca jirku uu burburiyey warshadii soo saaraysa insulinta boqol kiiba sagaashan inta kale soo hadhay waxa weeyaan type one b mid la yidhahdo amaba qaybta idiobatic insulintii warshadeedi ma shaqaynaysa waxma soo saarayso way burbursan tahay laakiin wixii baabiiyey la garan maayo tii badnay imarkaaynu sheegana boqol kiiba sagashan ka waxaynu baabiiyey markaa dhiigooda dadka waxaa laga helayaa antibodies oo anti insulin antibodies baa laga helaya ama eh, anti isolate antibody ama anti eh, mxuu ahay eh, isolate self antibody yani difaac baa dhiiggiisa laga helayaa ku weerarsan ood aragtay inuu inuu haa kii dilayay eh, mxuu ahay jasiiradaha langarhanska soo saaraya marka kuwaas kaad waa boqol kiiba sagaashan kan kalena urshadii waa gubatay laakiin wax gubay la garan maayo iyaga antibodiskaasi dhiigooda kuma jiro nooc kaloo saddexaad baa jiro o la yidhahda latent auto immune diabetic of adults waa sidoo kale difaacii jirka ayaa ku qaldamay laakiin kan kale yaraatiibuu soo baxaya inta badan kan kalaasigiiy kan isagu dhowr labaatan jirka ayuu ayuu soo baxaya marka qof eh, labaatan jir amaba eh, mxuaha amaba intuu doonaba haleegaado soddon jir labaatan jir oo aad aragto aan miisaan weyn lahayn oo deg deg intuu miisaanka u lumiyey calaamadihii macaanka lagu arkay haddaad aragto waxay u badan tahay inuu yahay nooca eh, da'da dhexe ee qaangaarhka ku dhow ku dhaca ee isla isaguna difaac uu keenay sababsaday difaaca qaldamay ee baabiiyey wiiisa waayahay sidoo markaa u dhaca nooca koowaad waxa weeye saddex noocood in xanuunkiisa usoo baxa mid waxa classical presentationoo waa calaamadaha macaanka lagu yaqaanu leeyahay oo waa kaadi badan haraad badan gaajo badan miisaankoo lumaya daal haddama garata iyo mararka qaarkood uun katoniska bahlaa la yhahdo u kaajo oo kaadiisa lagu arko maadada la yhahda katoonka marka waa ka caadiga aynu macaanka u naqaana calaamadaha caankeeda dadka badankiisu ay yaqaanaan inta badanna waa kaa waxaa kaloo dhacda mid dhada diabetika taajidooso intay katoon barisku bataan bataan bataan oo sokortu aada u kacdo deetana katoon baris fara badan samaysmaan dabadeetana haddii aan deg deg looga gaadhin waa xaalad khataraho emergency oo markiiba qofka komaba geli karo waa ka komada keena adigii goraana carruurta ku aragno marka carruurta yare aan is isilaalin lafjirka waa ka yarhayo dadka dhaqaala carruurtooda ku baadhaan ama dadkooda ama iyagoo isku baadhaanba aan lahayn marwalba aan la socon karin macaanka iyo dadkaasi hadiyo gooraale lagu arkaa nooca labaad u muuqda waxa weyaan silent presentation baa la idhahdaayo macaan baa jira sokortu way sarraysaa laakiin calaamado yar ayuu leeya waa kuwan markay way sakhraan dadkio meyaan macaankaygu wanaagsanyi iska fadhiya ay odhanayaan iska fadhiya arami qarsoon baana jirta laakiin isagu kol aduu kaadi badan yaha raad badan waaye miisaankiisa dhici waaye tuu iska fadhiaa wey mana aha runtii si aynu ushee ka warrami doono insha alla gadaal ayaa uu u dilayaa adigoo aan waxba dareemayn kaadi badan ma lihid haraad badan ma lihid gaajo badan ma lihid okay markaa dee macaanku calaamadaas u leeya maba lihidba haddaanad lahaynba de waa degantay laakiin waxaa ku maqan arami arami baa ku maqan markaa saddexdaa nooc buu yimaadaa <clears throat> haddaynu nimaadno nooca labaad markaa waxyaalaha keeni kara yadan macaanka noocyada koowaad waxaa ka mid a ah, iyada oo ganacii dhammaa ama kansar ku dhacay ama infection ku dhacay wax noocaasoo kale ay ku yimaadaan ayaa dhici karta iyadana inuu iyadana maarata qofkii maaan ku yimaado insulinta soo baxoodo nooca labaad waxaan idhi waa nooca ugu badan waa boqol sagaashan arrintiis waxay ka bilaabmaysaa sida aynu sheegnay qofkii oo miisaankiisu wan yahay qofkii oo aan shaqo badan qaban qofkii oo cunto badan cuna deetana waxaa dhacaysa in sonkortii loo baahnaa in jirku isticmaalo iyo soo gashay ay kala badato mar walba sonkortiisu sarrayso mar walba taar loo dirayo muxuu ahaay ganaci le insuliin soo daa mar walba insuliin soo daynayo insuliintii waxtarkeeda uu yaraanayo marka dambena si siga soo baxaysa iyana ay yaraanaysaba marka boqolkiiba afar dadka bini aadamka dunida ku nool qiyaastii ayaa muxuu ahaa laga helaa laakiin way kala duwanaan kartaayo dadku way kala duwan yihiin oo qaar baa boqol kiiba konton oo ku dhaca sida qaar la beri north american indiana oo kale boqol kiiba konton bu ayuu ku dhacaa qaarna dee waxa weeye aada iyo aad buu u yaryahay oo sida chile iyo china iyo reer miyiga chile ku nool reer miyiga china ku nool oo kale kuwa beeratada iyo reer miyiga ah waxay aad bu u yaryahay macaankooda wa yani boqol kiiba afartan iyo wxu dhow toona maaha waayahay waayahay marka waxyaalaha fududayn kara waxaa ka mid a ah waxaa janati kalena uu leeyahay sidoo kale oo ehelkiisu kii uu qabay walaalkii kii uu qabay aabihii kii uu qabay hooyadii kii uu qabtay waa inuu iska warhayaa uu ogaadaa inuu isaguna yahay musharax marka inuu iska warhayo qofka ehelkiisu qabo ama kuwii la dhashay ama muxuu ahaye ku waalidkii dhalay waa inuu iska warhayso gaarasa warhayaa loo baahanya waayo waxa la idhahda maanaha muxuaha waa waraasu leeyahy amaba hidasidaha ayaa soo gudbinaya waxyaalaha ka qayb qaata waa waxaa ka mid a ah da'da oo hadiga goraale qofku hadduu shan iyo lixdan iyo ka badan yahay waa inuu mar walba macankasta ilaaliya oo war ka warhaya qiyaasaa waxaa ka mid a ah, muxuu ahaye ehelkii oo le sidaa aynu sheegnay waxaa ka mid a ah adigoo buuran waxaa ka mid a adigoo waxaad qabataa dhidid iyo tamarka aad u isticmaasha ay yar yihiin waxaaso dhan hadday jiraan waa inaad isilaaliso waxyaala kaloo koskareeya waxaa ka mid a ah iyagana dawooyinka qaar baa koskareeya iyagana oo sababa uurka qaar baa sababa dumarku markay uurka leeyihin waxa la gestational diabetes bn gabar kastoo uur leh in laga warhayo macaankeeda wey hadduu hore uurkii hore ay ku yeelatayna dee way kasii dhowdahay waxaa loo baahan yahay taasi ilaalin gaaray ah u baahan tahay mar walba in la ilaaliyo laakiin atleast hal mar waa in la ay uur leedahay oo aan macaan horena lagu arag waayo macaanka uurka la socda waxa dhahba jira <clears throat> marka isagana sidoo kale waxaa loo qaybiyaa nooca classicalka classicalka ah oo ah ka dadka waaweyn ku dhacaya lixdan sanadood iyo ka badan ee dadku buurbuuran yihiin ee ehelkoodu leeyahay ee macaan qaybo ka mid ah ay leeyihiin nooca ona nooca ugu badan nooca kalena waxa weeyaan nooc eedlaonsato dhalinyarada ayuu ku dhacaa waa nooca macaanka ah ee aan nooc kii koowaad ahayn ee kalaabada dhallinyarada ku dhaca wuu ka khatar badan yahay kuwa kale o dhan sababto ah had iyo gooraale wuxuu aad u baabi'iyaa xididada halbowlayaasha ee dhiigu maro markay weliba sii yaryaraadaan nafaqada dhiibi lahaayeen taasina de waxay keenaysaa markaa in dhib badan ay timaado oo xubno bara badan ay wax noqdaan waxaa kaloo jira nooc kaloo dhaha monogenic oo isaguna odhan jiray waxaa la odhan jira maturity onset of diabetic of young nooc isaguna ka midooban isagana waa la kala dhelaa toos baa loo kala dhelaa waalidkaa laga dhelaa isaga kaas waa toos waa waa dariiq toosa baa lagu kala dhexayaa qofka waalidkiila isma u yeelanaya sida markaa isaguna haddaba ay u muuqdaan marka xanuun ahaan ay uga muuqdaan idan soo kale noocbaa classical presentationo waa siday u badan tahayoo qofku hadiyo goraale imcaankiisu aad ba uma kacsana da'da waaweyn buu ku dhacaa waa kaale waan iska sakrinay anugu saasuu badan yahay laakiin mararka qaarkood wa hahda hyberosmolarity noncatotic state oo halis ah oo intay sonkortu badato dabeetana osmolaritiga dhiigu dabeetana uu bato dabeetana uu keenoba inuu qofka komo gelin karo waana xaalad halisoo degdega ah. haddaan markiiba laga hortegin oo aan fluid fara badan la siinin khatarbu ay keeni karta hadeeg horaale qofka marka matag iyo infection iyo waxaas ku dhacaan ayay fududahay inuu saasoo kale usoo laba kacleeyo oo arrintaasi timaado in yar oo ka mida nooca labaad oo u badan kuwa la dhaha afro carabianiska kuwa afrikaanka ah gasiiradaha carabianiska ka yimid ee reer galbeedka waddamadooda yimid waxaa ku dhaca diabetic catasirosis iyagoo type two leh oo noocii insuliinta lahaa leh ayaa haddana catasiroskaasi uu ku dhacaa iyagoo qura marka noocaasina waa u jiraa laakiin cid gaarisaa ugu dhaca marka waxa muhiimka waxa weeye xaaladaha markaad isku aragto aad tahay ay tahay inaad dadaasho oo aad ogaato inaad musharax u tahay macaanka inaynu ogaano waxaa la idhahdaa metabolic syndrome khalkhal ku dhaca habka jidhkeenu cuntada uga shaqaysiiyo ama tamar ugu bedelo ama u kaydiyo ayuu khalkhal ku imanaya waxaa marka kow ka ah haddaad horta calool buuran leedahay anaa udheeda xoogaa baan leeyahay haddaad calool buuran leedahay oo markaad bahalka isku xidho uu afar iyo sagaashan ka bato iyo ka badan uu noqdo ama gabadhu sideetan ka badan ay noqoto hindida oo kale intaa in ka yar baa la yidhahda dadku way ka dhuudhuuban yihin maraykankana intaa in ka badan baa la yidhahda biko marka hore dadka burburay marka laakiin inagu dadka dhexaynu ku jiraa marka hadduu afar iyo sagaashan sentimitir ka badato dhexdaada calooshu xundhurta markaad iskaga xidho khatar baad ku jirtaa in aad qabto waxyaalihii kale ee waayo kaasaa saldhigoa calooshuna waa laba nooc bay buurataa waxaa horeysa caloosha hoose xaydha hoose iyadaana khatarsan xaydha hoose waa maxay dumarku markay riyaa qalayaan ridii shiris bay dhadeen xaydhba may lahayn xaydhba may agga hoosba laga waaya sho wax weyne saa oga soo jeexi jireen ayaa laga waaya xaydhba may lahayn dushiina way ka shilay marka qofku marka ugu horeysa xaydha bilaabmaysa xaydha caloosha gudaheeda ku samaysanta ayaa intaa horta isku soo xidhaysa markay taasi buuxsanto ayay tan kalena dusha sare ee haragga ka hooseysa imanaysaa taasaa khatarsan labadii way isu tegayaan adugu dee labaduu qiyaas bay kordhinayaan markaad isku xidho afar iyo sagaashan haddii uu ka badan yahay waxaad muhiim ah in aad tallaabooyin qaaddo waayo markaa waxaa iyana suuragala metabolic syndrome muxuu ka kooban yahay marka metabolic syndrome wuxuu ka kooban yahay shan wax number one waa in calooshaada ay buurrataa afar sagaashanka ay ka ad calool yeelataa waa qodob qodobka labaadna waxa weeye marka shanta qodob waa shan qodob oo caafimaadka halis ku ah gaar ahaan weliba wadnaha halis ku ah kaas waa qodob qodobka labaad waxa weeye subaga nooc ka mid ah oo idhahdo triglycerides waa inay badataa oo inta caadiga ahayd ka badataa ka labaad saddexaadna waxa weeye waxaan ay afsuuqdiga lagu ihahdo good colesterol ama subaga wanaagsan waxaa la ihahdaa high density liboprotein oo ah maxaaha subaga cufnaantiisu sarrayso wax ma yeelo male waxtar buu yeeshaa waa qayb dhiiga ka mid a ah sonkortii maxaaha subagiisa ka mid a ah. kaasi hadduu hooseeyo difaac buu ahaaye waa halis iyaduna waa qodobadu ka mid yihi b b gaagu hadduu kacsanaado wax yar boqol iyo shan iyo soddon iyo ka badan hadduu ka sare noqdo ka hoosena shan iyo siddeetan iyo ka badan hadduu noqdo intaas oo shay hadday meeshaa yimaadaan waxaa markaa bilaabmaya in insuliintaadu ay shaqayn weydo marka waxa loo baa hadaad taaba aragto waa inaad wixii kala baadho waa inaad ilaaliso inta sharci kalena aad iska baadho waa inaad dadaal samayso oo ugu horeeyo inaad dee dhaqdhaqaaq iyo fircoon samayso marka siduu macaanku u yeelaa muxuu ahaaye eh, marka waxaa idhahdaa caloosha buuran iyo laba qodobo kuwan kalenu sheegna ka mid a ah, ama saddex ka mida ah, haddii ay yimaadaan waxaad leedahay metabolic sida habkii cuntada jirkaagu ugu shaqayn jiray ee saxda ahayd u isbedeshay hab adiga kugu lidiyaho caafimaadkaaga waxyeela sii isu bedeshay marka waa inaad tallaabooyin qaadaaba markaa le waa calaamad digniinah waxaa kaloo la arkay dadkii dadaalka sameeyey ee wixii lagula taliyey yeelay boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba lixdan bay xaaladii caadiga ahaa dib ugu noqdeen marka taasina waa muhiim marka waxyaalaha la sameyn ugu muhiimsanayd ay tahay in la samey waa life styleka cuntadiin wax in laga bedelo noocyada bafarageka in la iska ilaaliyo cuntooyinka mxuu ahaaye tin saafka ah in la iska ilaaliyo mxuu ahaaye cuntada hore sonkorta u noqonaysa in la yareeyo yani moderation cuntadii de in la yareeyo oo wax energygaaga u qalma inaad qaato inaad exerciseki badiso exerciseka inaad dayso inaad socoto aerobica exerciseka waa socod tallaabada aad dedejiso haddaad maalintii samaysay intaa soddon daqiiqo ilaa saacad intaa udhexaysa waa dahab wey taasina waa taa haddaba macaanku siduu wuxuu yeelaa aan soo gabagabaynaye macaanka oo nooca labaad iyo nooca koowaadba sida jirka wuxuu yeelaa waxa ugu horeeya ee ay horta waa dhibtiisu urug kasta oo jidhkeenna ka mid a ah, ama qayb kasta oo jidhkeenna ka mid a ah, wuu gaadhaa marka maxaa u gaadhaya maxay saas u dhacaysaa waxay saas u dhacaysaa xilidada dhiigga ile meel walba dhiig bay u baahanto nafaqada u qaadee ayuu wax yeelayaa wuxuu siiro gelinayaa marka ugu horeysa xubnaha inuu dhiig badani tago dhiig badani markuu tago in ay xididadii dhiigga sida ee yaryaraa ee miiqduneedka ahaa inay sameeyaan mxuu ahaay leakage ama ay habaan oo dhiiggii ama dhiiggii ama dhiiggii waxaa ka mid a ah inay dibadda kusii daayaan sii daayaan oo xididkii ka baxo permabilitygii yani habistii buu suuro gelinayaa kabxidadaya miiqduneedka ee halboolayaashii inay ina inay mxuu ahaaye mxuu ahaa ay wax badan oo aan loo baahnayn inay dibadda uga baxaan xididka inay dibadda u baxaan oo ay habaan waxaa kaloo adkaynayaa dhiigga ayuu adkaynaya socodkiisii xinjirtii ayuu khalkhal ku ridaya liilankii yani liilan waxaa ihahdaa xididkan halboolayaasha ah waa gidaar aada u sibibixsan oo yani inagu liilan waxanu naqana de waxaa koorarka hoosta lagu tira kuwaas oo kale soo ma saas oo kale waa wax sibibixsan oo dhiiggu aan qabsanayn oo aan raf ahayn oo aan qalaf iyo adayg iyo tuura tuura iyo meel wax qabsatoon lahaynoo sibibixsan wey sabibixiiba wuxu dhimaya sabibaxaas hadda wuxu dhinmaa xinjirii dhiiggii xinjirii dhiigga marayey iyo unugeeda casaa dhiigga marayey ayuu qabsanayaa hadii uu qabsadana waxaa la odhanaya meeshii wax qaldan baa soo galay waxaa imanaya waxyaalo kale oo maaratay muxuu ahaaye sira xinjirtan la dagaalam adu meesha way deetana waxaa lagu sameeya qolof weyn oo adagoo meeshiiba xidha ayuu sameeyaa u is awdaa xubintii u waraaminayay saasay ayay ku xidhmaysaa marka sababta ugu badan samaysaan waxa wey sankortu markay dhiigga ku badato sankorta caadigu markay tahay hab gaara loo burburiyaa waxaa la dhahaa hexokinas bathway dariiq gaaraa loo burburiyaa oo ah dariiq inta marta saxdiina kusoo baxayso inta loo baahan yahay laga isticmaal midkan la istordaranayo hadday badato oo sonkortii badato waxaa loo la marinaya waddo kale waayo insiimkii ama dhacaankii ka shaqaynaya habkan inay u socoto saxdaa dee hawshii baa ka badan markaa mid kalaa soo ambaabiraya oo waaa bolol bathway nooc kalaa soo ambaabiraya soo kacaya deetana insiimkaa kaloo dosirtaasi baa soo dhacaya soo kacaya kaasaa isna sonkortii dhinacaaga ka burburis odhanaya oo wax ka qabo deetana wuxuu u bedelayaa sonkortii waxaa la idhaahdo sorbitol kol hadday sorbitol meesha soo gasho waa in la burburiyaayo fructos laga dhigaa sonkorta nooc kaloo sonkorta ka mid ah. a ayaa la idhahdo sorbitol dehydrogenas ayaa isla shaqeeya oo bahashaa burburiya kol haddii dhinacan kale laga waday sokorta burburunkeedii laakiin oo tii saxda ahayd ay ka leexatay si ay fructoos inuu soo baxdo ensiimkana shaqaynaya marka ensiimka ama dhacaankaa shaqaynayay ee sorbitooshii u bedelayay fructos unugyada qaar jirhkeenna ayuu ku yar yahayba indhaha keliyaha iyo neerfayaasha marka waxay noqonaysaa sorbitooshii farabadneeda la soo saaray in loo rogi waayo fructos sorbitooshuna waa maadad culus oo suna ah unugyada baabiinaysa saas markaa unugyada indhaha iyo keliyaha iyo wadnaha ay ay u baabiinaysaa waaya markaas eh, waxyaala xubnaha ugu muhiimsan oo waxyeelaa waa indhaha indhala-aanta ugu badan isagaa keena bahasha la dhalaad ama dhalaad ku keeno dhalaadkan dadka laga qalo ama muraayadda la yhahda ratiinaha ee dambe ee sawirqaadda ah ha dhaawaco ha baabiyo indhala-aan berman ah iyo mid aan berman ahaynba labadaba u keenaa taas waa taa isaga oo maaratay muxuu ahaaye eh, ay sababtuna tahay inay sorbutoohaasi ku badanayso unugyada iyaguna waxay ku burburiyaan inay fructoos ugu bedelaan aanay haynin talaba qaybta labaad iyadana muhiimka ah ee u dhaawaca waxa weeyaan keliyaha waataynu nidhi keliyaha la safey safaynta gaadha waxa ugu badan ee keenaa waxa weeye waa macaan nooca waliba nooca labaad la yhahdo boqol kiiba lixdan dadka uu ku dhaco keliyaha wuu wuu baabiya marka keliyihii indhihii waay bahay keliyihi waxay bahan in laga war indhihi waxay bahan in laga warhayo sanad walba qofku inuu iskelina sameeya macaan qabaa waa inuu tagaa dhakhtarka indhaha waa in fandaskii la eegaa waa in la eegaa inuu waxyeelo ay gaadhay hadday waxyeelo gaadhay wixii lagu daaweyn lahay ka hortagaad adigu samayn uga horreysa in macaankaagu dego ya uu deganaado inaad markaa muxuu ahaa si loo sameeyo oo dee hawshii wax looga qabtay inta wax ka qabasho leedahay goor waxay gaadhaa aan waxbaba laga qaban karin muraadiiba ay baabaaday marka waa inuu screening sameeyaa sanadkiiba mar qofka macaan kale oo eega talabaadna waxa weeye waa waa keliya oo xubin muhiima inay jirka u tahay aynu ognahay iyadana muxuu ahaayey saddex shaybu ayuu macaanku samaynayaa oo sorbatooshaasi ay samaynaysaa keliyada xidid baa soo gala dhiigu soo gelaya deetana waa la filtargaraya dhiiggo wixii laga shaandhaynaya baa laga saandheeya wixii kalena waa lasoo celiya maadada ilaa eritroboytinna oo keliyada kasoo baxdana waa lagu sii daraa oo dhiig samaysadka ka qayb qaadata deetana xididba haddana dib dhiiggii ugu celiya kelidii oo ka qaada okay markaa muxuu sameeyaa macaanku number one xididka soo gelaya kelida ayuu ballaadhinaya dhiig dheeradan soo geli jirin baa kelidii soo gelaya xididka ka baxayana wuu yaraynaya markaa mar walba dhiig dheeraada oo barashar iyo dhibaato ku haya kelida ayaa haysta marka haddii xal loo waayana dee kelidu way dhimanaysa saasuu deetana brotiinku kusoo daataayo ku dhaawacmaayo ay unugyadii filtrgaren filtergarayn jiray ay ama golomeralka ha ahaadaan ama tuubooyinkan dhaadheere ay u dhex maraan dhiig u dhex maree kolba wax ka saarta qaybtooda muhiimka o la hahdo proximal tubulis Ehm, ha ahaadaan labadii meelood shaqada ugu muhiimsan qabanay dhaawac baa markaa loo geysta marka calaamadda ugu horreysa digniinta ah ee aad arkaysaa kelida waxa weeye kaadaada inuu brotiin soo raaco inuu brotiin soo raaco adigu garan maysile waa inaad tirahdo bal iga eega kaadada inay wax leedahay haddii aadoo macaan qabo brotiin lagu arko hawl dheeraada ah loo baahan yahay waayo haddii kale xaggay u socdaan waa xaggii fadhiisadka un haddii xal waayo sideedabana macaanka nooca labaad ee dadka na u badnaa inuu ku dhaco dadka badanee buurida ka yimaadee fadhiga cuntada badan ka yimaadee fadhiga ka yimaada marka lagugu arka macaan olready dhaawac baa jira horta markaaba waay mushkiladda waxay soo socotay toban sanad mushkiladdan oo kale lagu arkay toban sannadood bay soo rakaabsanaysay haddunbay buuxsantay oo ay shankeedii galay tobankaa sannadoodee ay soo kaydaysay soo socotay tobanka waxyeelay watay marka waxaad ogaataa marka macaan lagaa helo in ay muhiim tahay xididada dhiiggaaga in laga warhayo kuwa kelyaha waraabinaya kuwa wadnaha waraabinaya kuwa indhaha waraabinaya kuwa maarata neerfayaasha waraabinaya waxaas oo dhan waa muhiim in laga warhaya marka qofka macaan kali waxa fiican inuu iska soo qaato baasha yare ee kaadida lagu eege la geliyo saddex tas kuwa saddexda tas ee qura leh ee macaanka iyo sonkorta iyo sheega brotiinka iyo baylkan joniska ee huruudda saddexaa sheega saddexaad inuu iska soo iibsado dhalinyar subaxii markuu tooso inuu geliyo eego bal inuu barotiin leeyahay qofka waa waa la tusayaa ciddii caafimaad wax ka taqaanaa ama qof kale wuxu bilaabiin baa tusaya wuu gelinayaa wuu ka soo saarayaa minid kadib saasuu u barbergelinayaa brotiinkiibu u eegayaa tii negatifekaha inay tahay iyo inay balaas iyo laba iyo saddex kolba ay waa muhiim qofku inuu markaas saa sameeya waa laga maarmaan haddaad brotiin kaa aragto waa calaamad digniina oo u baahan inaad dhakhtar la tashato inaad macaankaaga ku dadaasho inaad eh, eh, mxuu ahaye eh, dawada subaga aad qaadato waa laga maarmaan haddii organ damageba haddii xubnahaaga muhiimkaa ah qaaraya wax noqdaan waa in dawo suba ku jirtaa dawadaada macaanka qayb kale iyadana xididada kuwaas waa xididada yar waa microvascular baa ladhaa wadnaha maxaan jeedaa keliyaha iyo maxaan jeedaa indhaha iyo mxuaha xididada neerfayaasha ah iyo waa microvascular xididada yaraba wax gaarayaan xididada waaweyn ee muhiimka ah kuwa wadnaha oo kale tusaale ahaan ayaguna saasoo kale wax u gaari karaa kuwa lugaha waraabiya saasaa wax u gaari karaan waxaa lugta loo jaraa dee xididkii baa isxidhay marka adii xididki ay lugta oxygen weyda iyo nafaqo dee way dhimanaysaa marka xididadaasoo dhan wax yeelaya marka waa muhiim in qofku iska horeeya qofka macaanka qaba waa inuu kaba gaara xidha uu is-ilaaliya okay marka waxaynu ognahay waxa leeyahay dadka macaanka qaba ee kanta waxa ugu badan ee u dhintaa waa wadna xanuun waxaan leeyahay boqolkiiba sideetan wax ku dhow dhow finaly dadkaa macaanka qaba waxa u dhintaa wadna xanuun waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta inuu maaragtay muxuu ahaaye eh, qofka wadna xanuun ku dhacay xididkii wadnaha waraabinaya isxinjiroobay marka la daweeye xitaa marka la daweeyo inta uu noolay ama xididkii la furo ama xinjir mid baabiyaha mxua ah, dawa xinjirta baabiyasa xididka laga siiyo ama xidid cusubba hala geliyo jirkiisa ha looga saaro marka xididka loo furo dadka xididka loo furee macaanka qaba markii la cilmi baaris lagu sameeyey boqol kiiba konton baa sideed sannadood gaadhay halka dadka kale aan macaanka qabina sidaas oo kale ay xididadii isu xidheen ee xididkii loo furay amaba la bedelay boqolkiiba shan iyo siddeetan ay shan iyo ay siddeetan sannadood soo gaadhaan markaad aragtaa inta udhaaysa inta udhaxaysa waxaa kaloo xitaa la yidhahdaa dadka macaanka qaba marka in inta badan imaka madaan xididdo muhiim fara badan xidhnayn xididka iyo labada iyo saddexdaba xitaa mararka qaarkood stand baa la geliyaayo halkana inta laga raacaa la qarxiyaa la furaa bir yaroo macdanoo saafiya lagaga yimaada saasuu qofka okay ku noqda dadka macaanka leh sidaa looguma guulaysto marka la samaynayo marka had iyo gooraale waxaa la doorbidaa in wadnaha la furo oo xididka la bedelo waxaaso dhan waa dhibu macaanku yani bcause waa xididkiisaa mashaqaysan intan xidhan mooyaane inta kale xataa mashaqaysanoo dee dhibti ay gaadhe waxaa iyadana aada waxu yeelaa waxa weeye waa waa xididada waa neerfayaasha neerfayaasha jirka oo dhan ayay waxyeeli karaan nooca yihiinba laakiin waxa ugu badan inay soo qaadana waxa wey neerfayaasha caga gacmahana marka qaarkood u gaari karaa lakiin inta sharabaadada la geliya lugaha ayaa usii daran marka xididadaas neerfayaasha ee dareenka ayuu dhaawacaya turju deetana markay dhaawacmaan macaankii dhaawaco turjumaad qaldan bay keenayaan kulayl dheeraada kabubyo dheeraada ee mxuu ahaaye kulayl ee mxuu ahaa xanuun dheeraada ayay keenayaan marka dambe waxay keenayaan inuu dareenkiiba meesha ka baxo oo allugti bilaa dareen noqoto saa daraaddeed baa lagula taliyaa dadka macaanka qaba horta inaanay kaba bilaa suuna xidhanin isla markaana weliba xitaa kabaha suun kale inay ka fiican tahay kabo nooc u gaaraho buur jilicsan oo raaxa lahoo aan waxba yeelahayn waayo hadday kabtu ku qabato waa dareemaysaa qofka aan macaanka qabin waayo neerfihiisii baa shaqaynaya adiga hadday kabtu ku qabato ma dareemaysid markaa nabar bay u halis baad gelaysaa haddaad meel ku turunturooto damqan maysid inuu nabarku gaadhay ma arkaysid hadduu musbaarku mudo goodhow markaad kabta iska bixisa inaad dhiig iyo aragto mooyaane daran yeelan maysad marka dambe xataa hadday kabta balaastuunka dambe kaa dhacdo waxaa laga yaabaa haddaanad indhaha ku arag inaana dareemin marka waxaasoo dhibi maadaama ay jiraan waa in horta la qaataa muxuu ahaay kaba gaara oo raaxa leh oo aan meel le kaa qabanayn waayo waxa laga yaaa dareen weydana kaa qabatay deetana ay alsar nabad noqoto deetana sidaas lugti xidadeedana waa silanaayeen neerfayaasheedana oo kuwa imanka silnaada dareenkaaad ka weyday halboolayaashii dhiigga keenayana waa kharibnaayeen labadaa kharib waxay noqonaysaa lugtii markii lahore xididka dhiiggu ku imanaya dirqi oo dhaawacantay oo neerfaheedii sababay in inta waxba la dareen waayo meel kasta ay ku dhacdo deetana ay dhaawacanto xididkeedii dhiigga siinayana uu ciladaysan yahay waxaa aad iyo aad suuragalo markaa lugtaasi in ama faraha ama qayb ama la jari karo marka waxaa loo baahan yahay eh, dadaal la sameeyo lugta waa in la baadho qofka macaan kali mar oo uu guriga imaad u kabaaska bixinayo waa inuusan labadiisa lugood eego wey faraha dhexdooda inuu eego wey kabaha gaarka inuu gashado wey ciddiaa markuu iska jarayo isagoo soo weysaystay ama soo maydhayoo ay ciddiyuhuna qoyan yihiin oy jilcsan yihiin waa inuu jaraa waa inuu iska ilaaliyaa bahasha uu ku jaraya inay gaadho meel haraga lugta ama faraha ka mida ah, oo aanay dhaawacmin dhaawacoo dhan baynu ka cararayna marka dadaalka noocaasa ah ayaa ayaa loo baahan yahay marka kaasi waa ka ugu badan laakiin kuwa indhaha warwareejiya kuwa baadadka daboola wax allaale waxaaso dhan kuwa indhaha kala fidiya ee kula isku ururiya wiilka waxaasoo dhan way yeeli karaan kuwa kale caadiga lugaa ka shaqaysiiya ee muruqa ka shaqaysiya wax yeeli karaan marka meel walba way tegi karaan laakiin ka ugu badani waa okay marka waxaa loo baahan yahay screening yani qofku waa inuu mar walba isubsadaa goormaan isubsanaysaa sida aan sheegnay haddii aad calool leedahay waa inaad isubsataa dhiiggaagu hadduu yar kacsan yahay waa inaad isubsataa sababtoo ah dhiigkarka iyo macaanku sibay u wada samaysmeen waxa aynu sheegnay ee ahaa habkii jirkeennu u shaqayn jiray oo isbedelay aynu u sheegna wa metabolic syndrome ayay wada wataan dhiikarkii calooshii subagii hadeegada intaas way wada socdaan marka haddaad dhiikar leedahay dhiikarku wuxuu ka yimid muxuu ahaye habkaad u noolayd baa qayb ka qaadatay xiidadii ayaa wax qaba muxuu ahaaye markaa isjir waa inaad macaankiina eeg tahay shantii qoy shantii qodobe uu ka koobnaa metabolic syndrome nirowga yaraan calooshoo buuranaya saddex kale ama laba kale waa inay meesha ku jiraan markaad isku hubsanaysa inaad metabolic syndrome leedahay amaba si qaldan jirkaha kuu shaqaynayo ay ayuu dee dhiikarku ku jiray oo boqol iyo shan iyo soddon duu ka badan yahay iyo shan iyo siddeetan hoose waa inaad ogaataa in ay meeshaa wax kusoo jiraan marka waa haddaad dhiikarkaa xitaa haba yaraadeen leedahay sidoo kale wadna xanuun xididadu is-awdaan haddaad leedahay faaliga xinjirta ah waa laba nooce midna dhiig buu sii daayaa midna xijir baa gasha xidada maskaxda faaliga xijirtaa haddaad isku aragto marku taabto waa inaad subsataa macaanna uu soo socon karaa waayo xididada dhiigga oo wax noqda iyo macaanku isku bar soo wada bilowdeen xididadan kale oo lug iyona markaaga dhaco far iyo inay yar madoobaato aad ka baqato waa inaad waa inaad iyadana istilaalisaa lugaha markaad eegeyso meelaha timaha ku lahayd lugaha faraha dushooda sarey meelaba dadka qaar baa tima ku lahaa dadka qaarn iska mura ninka timaalahow eeg timanka halkaad kulahayd lugaha haddaad ka weydo waxbaa meeshaa kusoo jira kusoo jira almaad kulahayd dad soal ahaan suulkaa dushiisa aad kulahayd waa ratay faraha qaybka dushoodaad kulahayd dhinac baad kulahayd haddaad weydo waa inaad tirahda maxaa maxaa dhacay waayo sababtoo ah ka ugu horeeya naafaqa beele dhiigga ugu yara soo gaadho weeyaano xidadii baa xumaadayoo meesha iyagaa uga hor dhintay marka in dadaa ka la sameeyo marka ay noqoto daaweyn waa in dawadii la qaato horta waa in marka ugarsa lifestyleka wax laga bedela habkii loo noolaan waa in wax laga bedela cuntooyinkan qascadaysan waa in la iska ilaaliya waa in la iska ilaaliyaa muxuaha sharaabka qascadaysan waa in la iska ilaaliya cuntadaadu fresh waa inay u badnaata bariskii baastada xitaa waa in aad iyo aad looga taxadira waayo tamar badan uma baahnid markaad eegto adigo activity aad haddaad hawl badan qabato oo dee aad tahay wastaad sideed saacaad shaqayso iska cuuro bariskaaga ee baastadaada laakiin qofaan wax qabanayn haddaad tahay waa inaad isticmaashaa cuntada aan hore sonkorta u noqon muxuu ahaayey cuntooyinka baal kale waa inaad isticmaashaa khudaarta cagaaran waa inaad aad isticmaashaa waa inaad bariiska iyo baastada iyo subaga yaraysaa socod waa inaad samaysaa ugu yaraan soddon daqiiqa maalintii qofkii sigaar iyo wax kale ku daree rabshad waa inuu joojiyaa dhiiggaa yar hadduu kacsanya itaa boqol iyo shan iyo ston gaadho waa in la daaweeya hadaad macaan leedahay waa khasab qofka macaan kali boqol iyo shan iyo labaatan dhiiggiisa sare waa inaanu ka badan koosana shan iyo toddobaatan waa inaanu ka badan dawada subagga waa in la qaataa sababtoo ha ah dawada subagga subagoo qura ma dejiso waxay samaynaysaa xididada ayay liilankaas amaba sibixa ay leeyihiin ee dee dhiigga uu ku marayo wanaagsan ayay ilaalisaa wixii rafah iyo wixii turunturaayi yeelan lahaayeen ay unugyada dhiigga u yeelan lahaayeen ay joojin lahaayeen halkaa xinjiri ka bilaabmi lahayd ayuu ilaaliyaa marka subagba mali baa laga yaaba inaad tidhahde adoon subag lahayn qofka weyn ee macaanli waa inuu qaataa qofka weyn ee macaanlihi waa inuu qaataa hadduu qof yar yahay oo macaanka koowaad ku dhaco dee marka uu labaatan jir labaatan sanood uu hayo wuu qaadan karaa hadduu da-da afartan ka soo gaadhana wuu qaadan karaa laakiin qof weyn ee macaank macaan ka qabaa hadduu subag leeyahay haddaan lahayn badooda subag waa inuu qaataa <clears throat> asbrinka calaamado ah in xididadaada cidhir yihiin haddii ay muuqdo oo maarata ay muuqato oo dhakhtarku kugula taliya inaad asbrin qaadato asbrinka waa inaad iska qaadata shan iyo todobaatan miligram waayo qofka aan wax calaamadahoo baqa xididada aan lahayn waxaa la hahdaa primary preventionoo layskuma raacsanayn la qaato asbrinka loo qaato laakiinse wixii maadaama macaanku yahay mid xididada waxyeelo mar walba la og yahay inuu xididadii waxyeelay waa in xabad sbrin shan iska qaata sbrinka markaad qaadaysa dhiiggaaga waa inaan yarna kicin waayo hadduu dhiig qarax baa iman kara hadduu qarax yimaadana xididkii isbaxin jiraynayo ilaa sbrinka waa la dagaalamaya marka mar walba dhiiggaaga waa inuu ilaashanaada boqol iyo soddon iyo ka hooseeya waa in noqda markaad sbrinka qaadanayso dawada waa inaad qaadata ood laasimtaa dawada ha joojinna waan ladanayo waan fiicanay ha odhanna waa inaad qaadataa dawada ugu horeeya ee la qaato qofka dadka waaweyn waa medformin ayaa lagu bilaabaa gailaanada cusub imika talooyinka cusub imika la soo jeediyey qofka markuu qaato midformin forminto faaidooyin badan bay leedahay macaankii insuliintii warkeeda amarkeeda la qaadan waayey ayuu unugyada ku khasbayaa inay insuliinta amarkeeda qaadaan qaataan oo ay isfuraan oo ay sankortii qaataan si ay tabartii saxdaayad ugu bedelaan marka xaggaas bay muhiim ka tahay waa muhiim waa midda labaade mar walba waxaanu yidhi miisaaniya buurri baa ku jirtay meeshoo miisaanka iyo buurridana way la dagaalantaa marka dawada koowaad ee loo doortay macaankaha dadka waaweyn amaba tybonka waa metformin haddii xididada ay xiladi ku jirto la ogaado oo la caddeeyo oo maaragtay systemka dee wax lagu baaro lagu caddeeyo amaba haddii la ogaado inuu wadnuu xanuun aad leedahay waxaa lagu soo daray talooyinka cusub imaka dawooyin cusub oo la saaray oo dawooyinka macaanka ayaa la ogaaday inay waxtar kaleo xagga xididada ah iyo xagga wadnaa ah iyo xagga keliyaha ay leeyihiin hadduu dhaawac weyne kelyahaaga soo qaaday medformin ma qaadan kartid waa inaad qaadataa iyo dawooyin yar oo kooban oo ka mida kuwa kiniinka macaanka loo qaato iyagoo aan kelyaha soo marine meelo kale laga saara xagga beerka iyo oo markaa aan ku kaydsamayn oon dhib keenahaynin intaasaynu kusoo gabagabaynana wasalaamu calaykum waraxmat ullah waan eegaya horta bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin Eh, intaynaan horta inta fadhido u bixin eh, dhowr waraaqood ay hor yaalla aan iska dhammayno kabacdina eh, ciddii aan qalin iyo buug haysan aan jaan siino su-aashan ugu horeysa waxayna weydiisay qofka soo qoray mar walba waxay khaatirtu ku taliyaan cuntadii waddaniga ahayd in la isticmaalo cuntada waddaniga lafteeda haddii dadka qaarkood ay macaankaba ku kicinayaan sidee wax la yeelaya bismi illaahi raxmaan raxiim doorta oo dhami oo dhami tamar bay isu bedeshaa marka de tamarta cuntadii waxay u baahan tahay cuntada wadanida oo qura arrintu maahee waxay u baahan tahay iyadana qiyaas qiyaas in lagu qaato cuntadii in la yareeyo la yareeyo oo energy tamarta aad isticmaalaysa waa kugu xidhan tahay haddaad hawlba qabanayn cuntooyinka aad qaadanaysaa waa inay cuntooyinka ay ay xadidnaadaan oo aanad irbadna qaadin dad irbad waxa laga yaabaa inay gaajo badan wax kugu abuurto marka qaarkood amaba ay rido oo lagu baahan dhowr jeer oo kala duwanada wax qaata waa fadhici karaa laakiin cuntadan qofkan macaankan aynu nidhi waa nooca labaad cuntada waad kantarooleysaa cuntadaad kantarooleysaa midforminna waadigan qaatay ku bilaabay midformintu xadka ma dhaafisto haddaad ka baqatin macaanku dhacayo midforminku intii loo baahan hoosba ogama rido waayo shaqaday qabataa waa shaqa fysiolojigo caadi ah oo insuliintii unbay leedahay unugyadii diiday ee amarkeeda qaadan waayey war isfuro oo amarkan insulinta qaato oo sokorta dhiigga kala soo dhexbaxa marka inta caadiga ahayd kama rido haddaad yaraysato markaa cuntada ka baqan maysid inuu xitaa macaankaagu dhaco laakiin cunto waliba tamar bay marka damba noqonaysa tamartii iyo wixii aad adigu dabadda u saaraysay ee enerjigaad isticmaalaysay dee waa inay isu dheeli tiraadaan eh, dhegaystayaalkii fadhiya oo ingiriis kusoo qoray wuxuu leeyahay haddii uu jiro neurology disorder macnaha waxa weeyaan waaxyahan neerfahu haddii shaqadoodii ay gabaan wax raada ma ku keeni karaan xagga macaanka qofkii oo waalan ama qofkii oo mashaakil kala haysto macaanka raad ma ku yeelan kara ama u cadhoodo ama u naxo horta dee stress walba macaan kiciya sideedaba wax allaale waxoo stress keena cadho infection xitaa waxyaalo kaloo wax kastoo stress keena ya dhib kasta wax kasta oo istreskaa kugu kiciya way kicinayaan macaanka taas waa rasmi marka haddii uu qofku iska degan yahay waxaa laga yaaba in raadka waxaa kaloo iyadana suuragala dawooyinka maskaxda loo qaataa ama neerfayaasha loo qaataa qaar badan oo ka mid a ah macaanka kiciya iyaga laftooda amaba haddaanu jirin xitaa abuura taasina way jirtaa laakiin qofku haddii uunu agressive ahayn oo qof qaylo badan oo cadho badan oo adiga goraale neerfasaanu ahayn laga waadheeraada ku kicinaysaa ma jirto waxa ay dawada u qaataa qaybo kamida kiciyaan mooyaane dhegeyste kale wuxuu inoo soo weydiiyey xanuunkan ma la kala qaadi karo sida carruurta malcaamadaha wada joogta ee maalan isla wada qaadanaysa nacnac oo kale isu muudsanaysa iyo cuntooyinkan ay afka kala soo baxayaan carruurtu ma kala qaadi kartaa macaanka ma dadka waaganimo hadday si u wada cunaan may macaanka lama kala qaado su-aasha kale waxay qoraysaa qofka eh, hadduu soonka uu ku dadaalo ina wax ka tari kartaa macaanka laba shay baa kala jiro mar macaankiiba kuma haya laakiin ka hortag weeye taas soonku waa lambar one aad iyo aad bay ugu fiican tahay haddii macaankaagu uu yahay nooca labaadna maadaama aynu cuntada muxuu ahaa yareshankeeda iyo waxbay ka taraysaa iyadana dee waxbuu ka taraya haddii uu controlmi waayo oo uu dee dawo badan iyo insulin u baahdo markaas waan ku yar adkaanaya because dhowr jeer in wax la cunaa bay banaanaysaa insulintii eh, maadadan barida xoolaha idaha wax ma ka tari kartaa macaanka oo eh, horta waxaa dunida anaa arkay iyo anaa idhi midna kama shaqaysay marka cilmi baadhis wax lagu sameeyey oo intaasoo qof la baadhay oo evidence based ah oo xaqiiqa caddeeta laga gaadhay oo la yidhi waxaas ama waxbuu tari karaa ama waxbuu qofka yeeli karaa ama waxbanama yeeli karo waxna ma tari karo ayuun baa laga jawaabi kara cilbaaris barida laga sameeyey macaankana ma jirto marka experienska uu qofku gaar u sheeganaya wax dadkao dhan wada anfaca maaha eh, toobinku ma ka anfici karaa eh, macaanka wax ma ka tari karaa waa sidoo kale ima sida barhidaoo wax eh, muxuu ahaaye cilmi baaris lagu sameeyey oo la ogyahay ma jiro waxaan lahaa expert opinion berigii hore wax weyn buu ahaan jiray qofka khabiirkaa ra'yigiisu oo nin dhaktaro khabiiraho waxa kutakasayba caynkaa yidhi caafimaadka waxbay ka ahayd xagga sare kaga jirtay hadda xagga ugu hooseysa ayay ka jirtaa ama yarow ama weynow ama waa aragnimo laho ama halaaanino ama laguu tixgeliyo in badan dhaktarahow ama maanta soo baxo wax cilmibaaris waad samaysay oo runa ma haysaa weyaanmarka waxaan cilmibaaris lagu samaynin oo aan la xaqiijin oo tiro dadahoo badan inta lagu eegay aan deetana wax ku oolah ama waxa lahado maaragtay waxaa la ihahdaa statistically significant data amaba results haddii la waayo oo aan haddaan taa la samaynin oo marka ama aan wax lagu helin ama wax lagu waayin lagama jawaabi karo doctoorku haddii sida soomaalida uu yidhaahdo nin baa beri qabay oo wuxuu cabay baa god dacawo ayuu biyo cabay qooqaan markaasuuba tagayoo t b diibu ka bogsaday cid walba wuxuu odhan jiru qooqaan cab <laughs> marka ninkii maalan toobin ku bogsaday ashifa min allah ninkiiba ama bari ku bogsaday insha allah eh, ma jiraa ditoore eh, cid eh, macaanka ka bogsato la yidhaha macaanka ku dad waxa la arkay horta nooca insulintu burburtaa dawo ma leh waayo dee ilaa wax ka qaban kare dadaalla waxba kama qaban karo waayo warshadiiba waa gubatay kaasi waa gaar laakiin macaanka nooca labaad ee farsamo xumo xaggeenna ka timid ku yimid iyo maaragtay dee bini aadamka inuu dhibtoodo oo u dhidido oo u daalo oo gaajoodo oo isbedeladaa kale du marna uu ladnaado uu nasto uu qaboobo dee noloshaa isu baa ilahay inoogu talagalay marka haddii tii uu wax ku celiyo markaa uu dadaal badan sameeyo waxaa la arkay boqol shan ilaa boqol kiiba toban ayaan dhowd baan ku arkay daatada cusub hadda ayaan ris eh, eh, lasoo saaray american eh, mxuu ahaye health association reporti ay soo saareen akhriyey waxaa ku jirtay boqol shan ilaa boqol toban macaankaa nooca labaada hadduu qofku u labalugdooso caadibu ayuu ku noqon karaa eh, waraaqihii waan dhameeyey eh, waktigii salaaduna wuu gaadhay xaajigaas baa haddii ala dhahaa eh, su-aasha weydiiyey haddaan ka faa'iidaysano xaajigu anigu macaan baan leeyahay aroortii intaanan qurcaan boqol iyo soddon buu gaadhaa haddii aan dawada qaato xilligaa way riddaa marka sideen wax yeelayaa waxaad eh, horta dawada aad qaadataa muhiima nooca ay tay miyaad garanaysaa okay taasaa horta muhiima dawooyinku dhowr nooc bay u kala baxaan marka noocyo rida macaanka ayaa jira markuu yaryahay tusaale ahaan dawada ilaa downil groupka la yhahdo salfanil ureya dhammaan macaanka way ridi karaan waayo shaqada ay qabtaan ay macaanka ku ridaan waxa weeye insulin productionka insulinta in la soo saaray badiya marka insulin badan bay dalbanayaan ganacii bay war badan u dirayaan odhan soo daa insulin insulin badan soo dayna wuu ridaya marka inta caadiga u dhaafaya kaas waa mid markaa salfanida ureadaas qaar lahaa glitasom baa iyaguna ka mid ah iyaguna ganacay la hadlaan waxay leeyiin insulin soo daa marka dawooyin waa dawada ugu horeysa ee qofka weyn ee macaan qaba ee aanay xubnihiisu gaar ahaan keliyuhu dhaawacmin keliyuhu aanay dhaawacmin dawada koowaad ee adduunku isku raacay in loo bilaaba dawadala metformin ama shan boqoloo miligram ha noqoto ama sideed boqol iyo konton ha noqoto ama kun ha noqoto metformin baa loo bilaaba metformin sida ay macaanka u ridaa waxa weeye unugyadii jirhkeenna ee qaadan waayey macaankii dhiigga ku jiray ee amarkii insuliinta diiday ayay ku amartaa inay isfuraan ay amarka insuliinta qaataan deetana way isfuraan sonkortiiba waxay gashaa unugyada deetana tamartaynu u baahan nahay ayaa loo bedelaa barhna kaydkii ay lahayd hal la kaydiyo amarka kale bixinaysa labaad ayaa la geliya dawadaasi sidii caadiga ahayd ee jirku u shaqaynaya ee imanka uu ka guuray ayuubay ku soo celisaa marka saa darteed macaan ma ridi karto laakiin w caadigu bay ku soo celinaysaa markaa waxaa fiican inuu qofku metformin ku bilaabo shan boqol oo miligram subaxii inuu ku bilaabo laakiin ilaa laba kun waa la gaadhsiin karaa laakiin adigu shanta ku bilo waxawuxuu yidhi xaajigu anoon xataa dawada cunin boqol iyo soddonka ima dhaafto marka maxaad igula talin lahayd horta adan waxa weeye boqol iyo toban baa lagaa doonaya marka horeba gebigaba horta boqol iyo toban baa lagaa doonaya boqol iyo lix iyo labaatan iyo ka badanba hadduu soo gaadho macaan waad qabtaa marka intii caadiga ahayd waad ka sarraysaa boqol iyo tobanka waad ka sarraysaa inaad musharax macaan tahayd iyo eh, na waad ka sarraysaa macaan baad gashay twenty six boqol iyo ka badan haddaad soo gaadhay adna waa boqol iyo soddon marka horta macaanka waad qabta waa qodob okay waa qodobka labaade markaad wax cunto ma cabirtay muxuu noqdaa boqol iyo siddeetan okay waa inaad qaadato dawadaasi halkii caadiga ahayd kuma dhaafinayse metformin shan boqoloo ku bilow ay magacaa oo ka faa'iideeyey jaaniska odaygu hadda loo qoraya hadawadii <laughs> eh, <laughs> bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi araxmaan araxiim jazaa allahu khayran eh, salaadiina way noo dhowdahay hal masalo hal masalo ayaa dadka muslimiintihii ku faani karaan oo inooga soo baxday adiladii dhammaan dhakhaatiirtii aynu halkaas soo fadhiisinay mid kasta oo aynu soo maray waxay ka markhaati kaceen markhaatigii nebiga calayhi salaatu wasalaam naxnu qawmun laa na'kulu xataa najuuca naxnu qowmun laa na'kulu xataa najuuc annagu haddaan muslimiinta nahay ma cunno waxba inaanu gaajoonno mooyaane waa masalo xaqiiqo ah cuntadii hore oo calooshaada ku jirta inaad cunto kale ka dabageyso waxay idhaahdaan carabtu albatnu baytuddaa calooshu waa hoyga cudurka haddii aan la kala qallajinin cuntadii hore laasim mashkelad baa imanaysaa oo ay ugu yartay daaca qurun waxaanay yidhaahdaan dadka maxaanku yidhahda waayo aragga waxay yidhaahdaan halaaثun muhlikaatun cala alanaami halaaثun muhlikaatun cala alanaami dawaamu mudaamatin wa dawaamu wadcin wa idkhaalu اطacaami cala اطacaami saddex ninka laasima geeridiisu way soo degdegtaa isagoon qadarkii ilaahay dhaafayn asbaabtii isagaa la imanaya dawaamu mudaamatin qofku hadduu daraagiska isticmaalo mudaamadu ama khamri ha noqoto ama xashiishad ha noqoto ama qaad ha noqoto ama sigaar ha noqoto cimriga way soo dedejiyaan wa dawaamu wad'in ninka galmada badiyaana dhaawac badan bay jidhkiisa u geysanaysaa wa idkhaalu acaami calaa acaami cuntadii horo jidhkaaga ku jirta inaad tu kale ka dabageyso waana iyo jir biibatooyinkeenna loo furta daqiiqa daqiiqa afkiiga gacantii waxaad moodaa diir baad ina moodaa xaggana waa ka dhigaynaa xaggana waa ka wadnaa marka xaqiiqadu waxa weeyaan uun innagaa laynoo soo noqonaya haddaanu muslimiin nahaye aan taladii rasuulku ina siiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'minku hal xiidan buu wax ka cunaa ninka munaafiqiina toddoba xiidan buu buuxiyaa marka haddii qofka mu'minkii uu xakameeyo cuntada uu cunayo wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku filan qofka luqaymaatun yuqiimu sulba luqmado yaryar oo uu dhabarka ku toosiyo intaasaa ku filan marka ilaa hadda waxaynu daba taaganahay war cuntada yareeya war cuntada yareeya war cuntada yareeya cuntadii aynu badina waxay abuurtay in colestarol yimaado in macaan yimaado in dhiikar yimaado in howlo badan in indhala-aani timaado waxaasoo iminka maanta aynu dhaqaalaheennii o dhan ku cunayno waa taa allainagala taliyey shan iyo toban qarni ka hor ayuu rasuulkeenu ina siiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh way dhamaatay jazaaka allah khayr waaye asalaamu calaykum waraxmatullah